bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu wasalaamu calى rasuuli اllahi اlamiin wعlى alihi وصaxaabatihi ajmaciin majliskan oo majliskii saddexaad ee majaalista sharaxa iyo dulmarka kooban dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tacliimu اlmutacalim طariiqaة الtacalum habeenkan waa habeen isniin ay soo gelaysa la filaya in sha allahu tacala inuu kowga shacbaan noqdo kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo jirnay qofka cilmiga ah fasalka ku saabsanaa fi ikhtiyaari alcilmi walustaadi washariiki waathabaat calayh waxaan maraynay waclam waxaad ogaataa bianna asabra sabarka oo cilmiga lagu sabra iwathabaata sugnaan lagu sugnaada aslun waa asal kabiirun ee aad u weyn fi jamiici alumuuri waclam waxaad ogaata biana sabra sabarka guud ahaan iwa habaata sugnaan la sugnaado aslun wa asal kabiirun aad u weyn fii jamiici alumuuri arrimaha dhammaantood si kasta iyo wax kastood qabata in la sabro lana sugnaado waa asal aad u weyn lidaalika nabigeena sala allahu calayhi waali waslem xadiid saxiix muslim uu wariyey ayaa nabigeena wuxuu leey sala allahu calayh ali waslem markuu ka warramaya dajaal dajaalka iyo ka iyo iimaanka dad lah nabiga isagoo la dardaarma oo fidnadiisa in laga badbaado qofka uu muxuu aha ka digtoonaada nabigeenna dardaarmaya wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam alaa yaa cibaad allaahi fahbutuu addoommihii allow sugnaada ayuu nabigeen leh sala allahu caleyh ali waslem ninkaas belada uu wata marka sabarka iyo sugnaanta labadaba gooni kumaha cilmiga laakiin waa asal wax kastaoo wanaagsan iyo wax kastoo meel in laga gaaro la rabo loo baahanya qofki in laga helo weyaan walaakinahu sabarkaas ii sugnaanta casiizun waa wax aad u yar in la helo naadir weeyaan kama qiila sida loo yidhi likullin ilaa shaawi lculaa xarakaatu walaakin casiizun fi rijaali habaatu likullin qof la arka oo dadka ka mid ah ilaa shaawi lculaa meesha sara gaaritaankeeda iyo ubooditaankeeda xarakaatun dhaqdhaqaaq ayuu samayni oo meel sare qofka kasta inuu gaaro ayuu dooni markuu doonana dee xarakaat iyo dhaqdhaqaaq uu ku gaari lahaa ayuu samaynaya walakin warka lagu laabay casiizun waxaa aad u yar oo in la helo ay dhib badan tahay fi rijaali ragga habaatun habaatu sugnaasho la sugnaado mxuu ahaa isku dayitaanka isagaa in lagu sugnaado ayaa ragga ku yar ayuu ninkaa leeyahay raximahullah qiila waxa la yidhi ashajaacatu geesinimada waa sabru saaca saacad oo la adkaysta weeyaan saas waa maal saa'ir hoo socda maalkaas sayid cumar radi allahu tacala arda ayaa nimin la yidhaha bani cabs bani cabs oo aad looga yaqaana niminka reer carbeed ahaa aadna looga yaqaana geesinimada iyo shajaacada ayaa wuxuu weydiiyey ma shajaaca geesinimada maxay tahay saasuu weydiiyey markaasaa waxay yidhahdeen ashajaacatu sabru saaca geesinimada waa in yaroo la adkaysto intaa weeyaan saas ay ku yidhahdeen marka wuxuu noqday maal saaira weeyaan qiila waxaa la yidhi ashajaacatu geesinimada sabru saacatin weyaan saacadoo la adkaysto iyo muddo la adkaysto weyaan fayanbaqii waxaa haboon liaalibi اlcilmi qofka aalibcilmiga an yahbuta inuu sugnaado aw yasbira uu ku sabra calaa ustaadin hal macalin wa calaa kitaabin iyo hal kitaab xataa laa yatrukahu ilaa uusan kaga tegin abtara mid daba go'on kitaab mxuu ahaa qayb aad ka qaadatay qaybna aad mxuu ahaa aadan dhammaynin sheekh aad wax ka qaadato waxna aad ka qaadanin si ay u dhicin oo qof abtar ahood mxuuaha cirab goon aadan qof ilaa ama aad kaga mashquulin bifanin aakhara fani kara qabla an yudqila intuusan sugin alawala kan hore weeyaan lidalika waxaa la yidhahdaa wa fii taraadufi اlculuumi almancu jaa waa beyd yaroo cajaa'ib badan mxuuah wa fii taraadufi اlculuumi almancu jaa intow amaan istabaqa lan yakhruja wa fii taraadufi اlculuumi culuumta oo laisku xiriiriyo oo laisdabageliyo amaba hal mar muxuu ahaa lasoo wada yaaciyo in la bartana laga shaqeeyo almancu diidma ayaa jaa yimid weyaan jaaa in ciiruntii oo dhan hal mar inna la wada qaato ama hal mar la wada dareeriyo ama hal war la wada xifdiyo in loo tallaabo qaado diidma ayaa imaada weyaan diidmadaas ha noqoto ariiqadii loo mari laha ha noqoto amaba qofkii inuu qaataba ha u suurageli weyda kow wuxuu tusaale usoo qaata marka naadimka intaw amaani laba mantaano ah istabaqa haddii ay soo tartamaan oo mid walba inuu soo baxa ay mxuu ahay intay madaxyada isku soo qabtaan kadibna mid walba uu yihahda waan soo bixi lan yakhruja sooma bixi karaan laba canugoo mataano ah waa soo kala horeeyaan oo mid intuu soo baxa kadibna kan kale uu soo baxa laakiin haddii labadii madaxood saas isu saaran yahay ma laga yaaba inay dhashaan waa in lagu sameeyo camaliyad qaysariya weyaan operation lagu sameeyo mooyaan inay soo baxaan suuragal inay noqon u badan marka haddii aad culumta isgarab yaaciso marka ood hal mar xadiid iyo tafsiir iyo fiqi usuul fiqi iyo faraa'id iyo wamaa ilaa daalika culumtii o dhan hal mar aad saa u gasho <laughs> hawlaa kuu taalla weyaan hawl ayaa kuu taalla nacam ayib hay mhm. wa calaa baladin magaalo qofku waa inuu muxuu ahaa laazimo ood ku sugnaado kuna sabro xataa laa yantaqila ilaa ma usan ugu gurin ilaa baladin aakhara magaalo kale qabla eh, eh, min hayri daruuratin dhib ayadoo lahayn magaaladaad cilmi ku haysata waxaad ka baranaysaa bal magaaladan ku yaradaale tukalan aadaya tan waa ku yaradaale tanan aadaya hadhihin meesha ayada ilaa ma aad cilmi ka helayso daruuro kaa bixisana ayna jirin ku sugnaa weeyaan fa ina dalika arrinka asaga kullihi dhammaantii yufariqu alumuura arrimaha ayuu kala tegsiiyaa wayushqilu alqalba qalbigana wuu mashquuliyaa oo mxuu ahaa kitaabkan ubood sheikhan ubood magaaladan ubood wakhtiganka bood haakada fanigaana bood yani qalbigaad inuu mashquulini arintaadana waa kala tuuraya weyaan shadar madar ayuu kaa dhigaya yudayicu wuxuu dayacaa alawqaat wakhtiyadana wuu dayacaa weyaan wayudii wuxuu dhibaa arinka isaga ah almucalima qofka mucalinkaa ardayga maanta halkan ku ogaa berri waxaa lagu sheega gaarisa berida waxaa lagu sheega siyelow beri ka dambe madheeru jooga wahaakada mucalimiintii xitaa wuu dhibaya sidoo kale waxaa weyaan wayufsid lmutacalim qofka mutacalimka ahna wuxuu ka fasaadinayaa fii caajili amrihi wa ajilihi yacnii mustaqbalkiisa kiisa dhow iyo kiisa dambe buu baabi'iyaa suu ku baabi'inaya mustaqbalkiisa dhow fannigan kaboodkan kale ubood wahaakada malal baa ku dhici marka dambe malal ayaa ku dhici oo waxaa weeyaan wuu daalaya qofka cilmiga rabbinu iskaga dhex baxaa markii aad muddo labaatan sano soddon sano cilmiga kudhex jiro inta wa kalabood inta kalabood kalabood wuxuu noqonaya yacrifu kula shay walaa yacrifu shay qof wax walbana yaqaan waxbana aan aqoonin wax walba marka soo qaad masalada kula kamiilaya laakiin wax asal ah ood ka inilaaqa amaad ka duula ma lahan wax walbana u yaqaana yacrifu kula shay walaa yacrifu shayan fanni kasta markii usuliqi la soo qaada dhowrka uu ka yara bawsad wax buu la soo boodi xadiis waxbuu kala soo boodi tafsirka waxbuu kala soo boodi luqa alcarabiya naxwadii waxbuu kala soo boodi laakiin mid u sugan oo maanta le hebel fannigaasa looga aadi lama helay kadibna waxaa ku dhici tashwiish wax la yidhahdo cilmigiis wuxuu noqonaya cilmi adnaa shak marka la yidhahda soo saa ma ahayn la yidhahdo shakiya geli masaluu sheegi markuu sheega sheekh masalada meel fulan saas ma ahayn waa laga yaabaa saasuu marka weligiis wuxuu ku jiraya marka cilmi uun iska halhal maarad oo shaki uun ku dhisan ayuu noqonayaa arrintan waxaa keenaya qofki inuusan fanni sugin ayaa keenaysa wey marka qofku inuu kitaabkan suga fannigan suga sheekhan cilmigiisa rara markuu ka bogo kadibna uu fani kale iyo mxuu aha kitaab kale iyo sheekh kale u guura magaaladiis marka cilmigii yeelay uu xambaaro kadibna uu magaalo kale oo cilmiga asaga uusan oolin cilmi kanaan oolin u yeelo magaaladan oolin u yeelo u aado markaas kadibna habaat iyo cilmi muasal aho rasiina ayuu ilaahay siinaya subxaana wa tacala maxaa yeele asbaabtii wuu qaatay wayenbaqii waxaa haboon an yasbira inuu ka sabro ood ka quusta camaa turiidu wixii ay doonaysa nafsuhu naftiisa iyo wahawaahu hawadiisa waxay jeceshahay oo naftiisa ay umaman tahay inuu naftiisa ka qabtood ka ilaaliy ka celiya weyaan qaala shaaciru nin gabya ayaa wuxuu yidhi ina alhawa lahuwa alhawaanu bicaynihi wa sariicu kuli hawan sariicu hawaani ina alhawa lahuwa alhawaanu bicaynihi wa sariicu kuli hawan sariicu hawaanin ina alhawa nafta waxi ay jeceshahay oy muxuu ahaa tatuuqu ilayha lahuwa isaga unbaa alhawaanu dulli ah bicaynihi weliba dulliga naftirkiisa weyaan caynuhu iyo waxaa weyaan nafsuhu iyo sidii oo kale yani dulli haddii aad rabto waa naftaada wixii ay jeceshoo dabagasho weyaan saas ayuu ku leeyahay o wa sariicu kulli hawan hawo kasta nafta wixi ay jeceshahay ay lagadana sariicu hawaanin dulli qofuu lagda weyaan haddii marba ay naftaada wixii ay jeceshahay ay ku lagdadaan oo iyada muxuuaha qool iyo xerag qoorta kuu suraan macnaa dalika waxaa weyaan dulli oo dhan ayaa ku lagdaday oo ka adkaada qoorta admuxuu ahaa qoortaada aad u dhiibatay weyaan marka lidaalika naftaada waa ina qofka naftiisa ka adkaado aayad qur-aanka waxay ahayd wanaha nafsa can اlhawa faina aljanata hiy almawa qofka naftiisa hadduu hawada wixii ay jeceshahay uu ka reebo waxaa weeyaan janno ayaa ilahi wa tacala uu kaga dhigaya sidoo kale qofka naftiisa wixii cayaaba ay jeceshahay maanta wuxuu leey bni soo warwareegteeda iyo socdaho iska soo yara maya ka nafti inta ayada juz qur-aan akhri amaba kitaabkan hal mar dulmar haye wuxuu ku yidhi muxuu ahaa warniymaad eh, maanta aad waa fulaan soo gadata may intaad nafti ka qabata kitaab ku soo gada wamaa ilaa daalika meel fiican baad marka gaaraysaa wey naftin oad ka adkaanaysaa wayasbira qofka aalibcilmigu ku sabraya cala almixani masaa'ibta iyo walbaliyaati balooyinka ku dhaca ayuu ku sabri xanuun ha noqdeena iyo dhibaato kale haba noqotayne qiila waxaa la yidhi khazaa'in maxaa idiin qoran alminan miyaa idiin qoran mise muna minan sooma khaaain adinka ayaa saan tiina ayaa saxan weyaan khazaa'in lminani nicmooyinka iyo fadaaisha meelaha bangiyadooda ah minan jamcu minatin waa waa fadli iyo dheeri iyo wanaag ilahi uu kusiy subxana wa tacaala khazaa'in lminani fadliyaalka iyo siismayaalka allah subxaana wa tacaala bangiyadooda hee calaa qanaatiri lmixan bundooyinka masaa'ibta ayay dul saaran yihiin fadliga iyo in la saromara iyo cilmi badan in la hela iyo in wanaag la gaara iyo in janno la hela iyo qofka inaad hesho qof walbuu rabaa sooma intay yeelaan sanduuqyada aggey saaran yihiin iyo mxu bangiyada ayaga iyo khasnadaha iyaga waxay saaran yihiin buundooyinka mixanta iyo culaysyada iyo dhibaatooyinka ay saaran yihiin marka halkaas buundooyinkaas dhibaatooyinka markii aad tagto ku sabarto ayuu rabbi subxana wa tacaala mxu eh, minantii iyo fadaaishii ayuu ilahay kuu hibaynaya ogsiinaa subxana wa tacala saas ayaa la yihahda weyaan waayahay wanshitu waxaa lii tiriyey tix ahaan wayaane wa qiila waxaa la yidhi maxaa idin qoran ya walaqad unshitu miya waxaa weyaan waa isku midun walaqad xaqiiqa ee unshitu waxaa lii tiriyey wa qiila waxaa la yidhi inahu gabayga isaga iyo muxuu ahaa nashiidada ayada licali bn abi aalibin ayaa iskale maxaa idin qoran karama allahu wajha soo idinma qorna aan ka soo socon maxaliya warkeeda aan sheegnay karama allah wajhu lijamiici saxaaba wإida khusya bihi caliyu fashicaaru liraafida saas waan soo sheegna weyaan laakiin kelimadan amaba abyaadan soo socota waxaa iskalah sida mashhuurka ah abi cabdilaahi shaafici maxamed bn idriis ashaafici imaam shaafici ayaa loo yaqaano iskale weeyaan wanshitu waqiila inahu licali bn abi aalibin bal huwa liabi cabdilaahi muxamed ibn idriis ashaafici caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay alaa laa tanaalu اlcilma ila bisittatin saunbika can majmuuciha bibayaanin dakaaءun waxirsun waاstibaaru wabulgatun wairshaadu ustaadin waطuulu zamaanin nacam alaa hooyay tambiih laa tanaalo ma gaaraysa alcilma cilmiga ma gaaraysid ila bisittatin lix shay in laga helo mooyane cilmi qujub kama siinaysid oo ma gaaraysid weyaan mana helaysid saunbika waan kuu sheegaya can majmuuciha iyada oo urursan bibayaanin caddayn baan kugu sheegayaa tan koobaad dakaaun waa maskax iyo caqli alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ilaahay wada siiyey dhammaanteen nin walba waa labada gebi alxamdu lilahi rabi alcaalamiin fadl min allahi cadiim dakaaun iyo wa xirsun dadaal adoo halkaa jooga waxaa weeyaan laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli kitaab inaadun tirado may anoo halkaan fadhiya caalim iska noqonaya maya waa in dadaal lagaa hela ood idid aad mxua kaa daa weyaan iyo hurdalaan ay kugu dhacdo wastibaarun iyo sabr cilmiga lagu sabr oo muddo dheer la siiyo iyo wabulqatun qofka inuu haysto wax uu ku meel gaaro oo min cayshin waa in qofka tacaluq hays arday hadduu yahay irow hadduu yahay cid tacaluqda waxaa la dhihi jiray xirow iyo xarfijaarba tacaluq la-aan ma joogaan ninka waa xirow waa hariib magaaladan ayuu yimid shaqa hadduu u kala hadee cilmi waa isdeeyeen sida haalibkaa hadduuba mxuu ahay xermaroodi ku dhihi jiray hadda raggaan hadda uh, sidii loo badan yaha iska noqoto ama maalintii macalin ha iska noqdo oo m ama dukaanku ha kasoo yara shaqaysto ama meel yar ha kasoo yara xamaashe habeenkiina ku ah ragga waxaa la yidha xirmaroodi ayaa la yidhaha ku ayaga hermaroodi ayaa la yidhahdaa oo ayaga waxaa weeyaan cilmigooda waa cajaa'ibtiisa ma yara muddo dheer ku qaadanaya laakiin ragga u go-oy cilmiga oo min eh, sabaaxan wamasaan waleyla wanahaaran eh, ma sahlan lidalika alimaam shaafici wuxuu dhihi jiray caleyh raxmat ullah low kuliftu bishiraa'i basalatin lama aflaxtu haddii hal basal ah in aan soo gada oon xaafadda u keena dusha liga saari lahaa weligay cilmi ma barteen ayuu leeyahay yani wax mashquuliya haddii ay qaban lahaayeen cilmi barteen marka lidaalika qofka inuu zaadkii cid muxuu ahaa biisha hela waa lagama maarmaan wa irshaadu ustaadin iyo qof waxaa weeyaan sheekh aho macalina hanuunintiis iyo tusaalayntiis inta mar cilmiga inta laguu sheegay ood macallinkuu sheegaa waxaa ka boqun jeer ka muhiimsan caaqidda in lagu tilmaamo hadda waad aragteen jawaanada sokorta ah iyo wixii la midka ah meel waxaa jira dadka yaqaano dukaamada iyo waxyaaba iibiya meel baa loo furi kadibna tarrag baa laga siinay somaad arkin uma baahna in maqas iyo sakiin iyo lagu jara macaaqid meeshii ay ka guntamaysayuu garanaya cilmigana macaaqidiisa ardayga in loo tilmaamo laga maarmaan waxaa laga yaaba meel uu toban sano ku mari lahaa hadduu macallin i sheekh la joogo in shan bilood inuu ku mara laga yaaba oo macaaqid dhan meeshii ay cilmigu saas ugu furmi lahaa loo muxuu aha la wada tuso marka wairshsaadu ustaadin istaad marka u tilmaamo cilmiga oo halkaa ka gal intay ka fududahay halkaa ka gal wamaa ilaa dalika kitaabkaa ka bilow intaa yeel way haddii aad kaa hesho inta kale waad ka maarmi kartaa kaa ka bood wahaakada waa inuu helo weyaan tan kale wa tuulu zamaanin iyo zaman dheer cilmiga muddo in la siiwa hal mar wax kugu soo duxaa maaha cilmiga waa camaliya taraakumiya weyaan maanta qayb beri dambe qayb beri ka dambe qayb wahaakada saasaad u wadaysaa weyaan lidaalika cilmiga waxaa la yidhahdaa saddex shay saddex shay cilmiga in loo helo laga maarmaan saddexdaa maxaa waxaana loo yaqaanaa aalat اlcilmi cilmiga aaladiisa wax walba suaalad uma baahna haddii qof gurigan dhisa amaba masjid dhisa maanta wuxuu bahan yahay aalad uu ku dhiso aalad uu ku dhiso u bahan yahay qofku wax duuba hadda wuxuu u baahan yahay aaladdu wax ku duuba ayuu u baahan yahay wahaakada marka aaladda qofka safar gala waa inuu aalad uu ku safro ama diyaarad ha noqoto baabuur ha noqoto amaba doon ha noqoto inuu helo weyaan amaba bigibigi iyo mxuu ahaa mootadan imtixaanka ha noqoto waxay noqoto ha noqoto waa inuu aalad uu ku safri lahelo cilmigana saddex aale ayuu laga maarmaan weyaan aaladahaas marka absada jeebka lagu rita aalada kooaad sheikhun fataax sheikhun fataax sheekh oo furid badana wuxuu furayaa macaaqidda iyo meelihii guntana ayuu fag fag fag fag ku siinaya sheikhun fataax tan labaadna waxaa weeyaan wa kutuban sixaax kutuba sax ah oo kutuba muxua cilal iyo bala ay ka buuxda oo muxua daciif iyo mawduuc iyo dad muxuu ahaa aqoontooda ayna toosneen ay dhigeen ama ay qoreen waa ina qofka ka fogaada kutuban sixaax kutuba siyaxa waxaa weyaan qur-aanka kariimka asagaa ka hadlin axaadiistana waa in bukhaariga muslimka iyo kuwa kalena la kala qeexa oo waxaa weya kala kala hufa kutubun sixaax tan saddexaadna wa mudaawamatun wailxaax mudaawamatun wailxaax qofku waa inuu daa'imo oona ku celceliyo saddexdaas muxuu ahaa aale ayaa loo baahan yaha cilmiga marka sheikhun fataax wa kutubun sixaax waa laba wa mudaawamatun wailxaax saddexda marka hadii la helo cilmi marka waxaa weyaan jeebka kugu jira wama ikhtiyaaru shariiki qofka saaxiibka doorashada la doorto waa aan soo marnay waxyaabaha loo bahan ya aadaabtay ka mid ah, qofka kula saaxiiba waa inaad doorato hay hay dakaaun wa xirsun wastibaarun wabulqatun warshaadu ustaadin watuulu zamaanin wama ikhtiyaaru shariiki qofka saaxiibka oo cilmiga saaxiibka ugula noqona doorashada la doorana an yakhtaara waa inuu doonta doorta almujidda midka dadaalka badan walwarica kan xalaal maradka waa inuu muxuu doorato weyaan waracana waxaa la yidhahdaa tarku maa yukhshaa dararuhu fi alaakhira cibaarada ugu fudud waa ta iyada weyaan tarku maa yukhshaa dararuhu fi alaakhira shayga aakhira inuu dhibaato ku keensado oo lagugu cadaabo amaba lagugu dhalaceeyo amaba muxuuaha darajada hoos u dhiga aad ka baqayso inaad ka fogaato oo iskaga tagto tarku maa yukhshaa dararuhu fi alaakhira kaas ayaa warac la yihahdaa weyaan hadal ha noqdo ficil ha noqdo qalbiga lagu qabto ha noqdo xaq laga gaabi ha noqdo meel la xadgudba ha noqoto wixii aakhira inay amaay wax un kuu keensadaan aad ka baqayso inaad bannaanka ka taagnaato kaas ayaa la yihahda xalaal marad weeyaan iyo warac marka fa yanbaqii waxaa haboon an yakhtaara inuu doorto qofka aalibcilmiga almujida qofka dadaalka badan iyo walwarica qofka waxaa weya xaadamaradka iyo saaxiba abci almustaqiim iyo qofka abiicadda toosan la dadku waa kala duwan yihin dadba muxuu ahaa qodaxa soo taaganah iyo almutafahima qofka waxaa weyaan dadka fahmo lana fahmo weyaan qof la fahmi karo waa inaad la saaxiibto wayafira qofku waa inuu ka cararo aalib cilmiga min alkasnaan qofku hurdabadane wahsibadane waxaa weyaan daalbadane inuu iska ilaaliyo iwalmucaila qofka shaqalaanta ah oo inuu meelaha taagtaagna iska jecel iwalmiktaara qofka hadalka badan daldalanka tarararag qofka hadalka mxuuah ka siiyo isna ka fogow walmufsida ee qofka dadka mxuuah wax fasaadiyo oo daa'iman islaax aan ka shaqaynin iyo walfataana dadka kan dadka isqabadsiiyo oo fidnada mxuuah ka shaqeeyo qofka ka fogaado ardayga weyaan qiila waxaa la yidhi kelimadan amaba eh, abyaadan waxaa iskala cali bni ziyaad ninka la iskala wey cali bni ziyad ayaa wuxuu leeyahay can ilmari laa tasc wasal can qariinihi faina alqariina bilmuqaarani yaqtadii fain kaana daa sharin fajanibhu surcatan wain kaana daa khayrin faqaarinhu tahtadii can ilmari laa tas'al ha weydiinin can ilmari qofka oo hebel suu yahay ha hebel ma qof fiicanba mise waa qof xun hadhihin adiga haddii aad qof muxuu ahaa inaad qof ogaata rabto hadhihin laa tasal can ilmari qofka ha weydiinin oo hadhihin hebel suu yahay dadka ha weydiinin wasal waxaad weydiisaa can qariinihi qofka la saaxiibka intaad hebel suu yahay adhihi lahayd kan isaga saaxiibkiisa ogow oo weydii dadka waraysa fa ina alqariina qofka muxuu aha saaxiibka ah yaqtadii wuxuu ku daydaa bilmuqaarani qofka muxuu ahaa lala xiriiriyo ama lala xiriiriyey fain kaana daa sharin hadduu qofka saaxiibka laa qofkaas uu saaxiib shar yahay fajanibhu ka fogow surcatan uu fogo bigkadha ha u dhowaanin weyaan wain kaana daa khayrin hadduu qof ahlu khayr iyo wanaag iyo mxuuaha aaca iyo alla kabaqitaan lagu yaqaan u yahayna faqaarinhu qofka isaga ah la xiriirso oo saaxiib ka dhiga tahtadi waad hanuunaysaa weyaan marka qofkan waa fiican waa xun yahaa fiirin eh, waxaad eegtaa cidda la shaahdo cidda la haasawda cidda la sheekayso cidda ay sheeko yihiin kaas un mxuua eeg haddii aadka isaga cid fiican yahayna waxaa qofka isaga saaxiib ka dhigo hadduu kaasi qof xun yahayna ka foga muxuu ahaa yuusan ku caddaynin wa unshitu waxaa lii gabyey amaba lii taxay laa tasxab ilkaslaana fii xaalatihi laa tasxab ilkaslaana intaan ka gudbinta ayada xadiid abu daawuud iyo keyrkii ay saareen oo saxiixa nabigan wuxuu leh sal l sl abu huran uu ka wariyey calayhi salat almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofka qofka saaxiibkiisa isku diin qofka saaxiibkii siduu yahay unba asagan ahaanaya ee midkiin ha eego oo ha hubsado qofku saaxiib la noqona weyaan wasaaxibu saaxib qofka saaxiibka ahna wuu kusoo jiidayaa weyaan muxuu ahaa aayadihii qur garanaysaano qofki dadka ahlinaarka ahaa way ka calacalayaan saaxibadii inkaarta ay ku dhacday oay la saaxiibeen weyaan laa tasxab ilkaslaama fii xaalaatihi kam saalixin bifasaadi aakhara yafsudu cadwa albaliidi ila aljaliidi sariicatun kaljamri yuudacu fi aramaadi fayahmadu laa tasxab ha la saaxiibin aalib cilmiyow alkaslaana qofka wahsiga badan oo waxaa weeyaan ibn culayska wanaagsanaa maaha laakiin wanaaggii ayuu mxuu ahaa ka wahsanaya fii xaalaatihi xaaladihiisa kula saaxibin oo saaxiib ka dhiganin xaalad kastaba ha noqotaba ama ganacsi la gal amaba wax la bara amaba waxaw jid la mar ama wamaa ilaa dalika amaba yani qofka hadduu marba kaslaan yahay durka ka mar kam saalixin kam saalixin mid suuban badana bifasaadi aakhara mid kale fasaadkii yafsudu isna ku fasaadi qof suuban oo wanaag badan oo nashaad badan oo firfircooni badan oo dadaal badan oo mid muxuu ahaa e, iska un baktiyey intuu ag fadhiista kadibna la baktiyey badana weyaan oo la fasaaday cadwalbaliidi qofka muxuu ahaa damiinka ah e, qaadsiintiisa iyo waxaa weyaan qofka inuu u gudbiyo cudurkiisii ila aljaliidi qofka muxuu ahaa nashaadka iyo quwada iyo xasmiga lagu yaqaano sariicatan waa mid degdeg badan aad ba u degdegaysaa ninbaa beliid ahoo damiin ahoo kaslaan ahoo macnolaawoah ninna waa nin muxuuah shucla waa dhimbil saa muxuu uhuraysa oo muxuu aad u dadaala oo qiimo badan oo dadaal badan markiiba waxaa weye inuu cudur kitaabsiiyo aad bay u degdeg badan tahay weyaan kaljamri dhuxushoo kale oo yuudacu la geliyo ama la dhex geliyo fi ramaadi deebta la dhex geliyo fayakhmadu kadibna waa dhuxushii haddii deeb la geliyo oo muddo looga kaadiyo iska damaysa sooma hadii laakiin dhuxulo kale la dul saaro ama geeda la dul saarana waa hakada marka wuxuu leeyahay qof kaslaana wahsada ah weliga ha la saaxibin saas ayuu muxuu ku talinaya lidaalika akhyaartii culimmadii raximahum waxay sheegi noo sheegi jireen weliga ha la saaxibin markay daaliba cilmiga ku jirta weliga qof hooseeyo adiga kaaga liidin xagga fahamka iyo xagga aqoonta ha ka dhiganin saaxiib qofka aalibcilmigana laabuda waa inuu helo qof saaxiba o kitaabkooda muraajacayaan mudaakaro sameeyaan maantadan la jooga ragga ahlucilmiga ah ilaa yowmina haada mashaaikhdana ee qaar ka mid waxay sameeyaan mudaakaray sameeyaan hadda ninka la yihah sheekh saalix cusaymi xafidahu llah mashaaikhdeena ragga runtii ugu qiimaha badan ka mid ah macaaqida iyo culumta meelaha furayaalkeedana ragga aad kugu dadaalo tasiilka lagu yaqaano ka mid ah ayaa markuu magaalada madiine imaado wuxuu mudaakaro la sameeyaa inta beri uu jooga ninka la yidhah shacabdin xusin qaasim oo imaamka xaramka ah, asna lagu yaqaano axaadiista nabigeena alai sl slam todoba saac marka duruusta u dhameeya taqriban shan sac u ka baxa duruusta markuu ka bax kadib todoba saac ayuu wuxuu la bilaabayaa wuxuu la bilaabay shan sac mudaakaro la bilaabaya iyo muraajaca ilaa marka sideed saac meelaha la gaaro bacda fajrna darsigu imaanaya salaatuleylkii iyo muxuu ahaa hurdadii iyo kullina u dhiman yihiin marka waxaan kala jeedaa yani mudaakarada waa ariiqaas qofka marka kama maarmayo qof suxbaha oo waxay wada dhigtaan kama maarmayo haad ka maarmini laakiin qofka asaga waa inuu noqdo qof macnalahoo qiimala waa inuu noqdo weyaan qof macnala waa inuu noqdo qaala calayhi salaatu wasalaam nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam kullu mawluudin qof kasta oo la dhalo oo dhasha yuuladu waxaa lagu dhalaa cala alfitrati islaamnimadii iyo iimaankii iyo khayrka ayaa lagu dhalaa weyaan oo caloosh hoydii kala soo baxa fa abawaahu labadii dhashay ay yuhawidaanihi yahuud ka dhigo aw amaba yunasraanihi nasraano ka dhigo oo mxua kristan ka dhigo aw yubajisaanihi dabcaabud ka dhigo weyaan alxadiid waa xadiid saxiixa oo nabigeena xaaladan wanaagga ku jira waxaa un kharibi kara baabka isaga weyaan yuqaalu waxaa lagu yihaa fi xikmati xikmad waxaa lagu yihaa bilfarisiyati luqada farisiyada luqada farisiyada mataqaana waa luqadda qolyaha iiraanta ay ku hadlaan qaar waxaa kaloo ku hadla e, dalkan muxuu aha la yidhaahdo afghanistanna qayb ka mid ah ku hadlaan xataa urduga isku dhow yahay ilaa bakistan iyo hindidii qaar yaqaanna way jiraan marka hala akhriyo qof fasirna u baahannahay af urduug yaqaan min ku jira qof urduug yaqaan ani kollayba aqoon u malay urduug qof yaqaanmin ku jira ragga tabliiq u bixi jira akhyaarti sheekh muuse dhegaysta marka wuxuu yidhi yaa rabda akhrintiyaaba imtixaan ahba yaa rabda batar bawaaz bawaa maxaa bawdaaz maa rabad bixaqi daati baki llaha samad yaa rabad ardatar aswi jaxiim yaa riniku kiirta yaa bi naciim allah almustacaan yaa saa u akhrin kara si fiican maa sha allah urdu meesha fadhiyaa nin muxuu ahaay farisi ah macnaheeda marka maxay tahy macnaheeda waxaa weeyaan ahamaratu aلsayi'atu miraha xun tafsiirkeeda weyaane hiya min alxabati sayi'ati miro xun haddii aad aragto abuurke la abuuray ayaa abuur xun ahaa kow qasaman dhaar aan ku dhaartay bidaati illaahi ila alla daatadiisaan ku dhaartee alطaahiri samad allihii muxuu ahaa xaajadaha loola qaso aahirka daahirka ahaa allahaasaan ku dhaartay waxaa weeyaan haddii aad miro xun aragto abuurka ayaa xumaa kow alcamalu xun yasuuquka wuxuu kuu kaxeeya naxw aljaiimi jaiima ayuu kuu kaxeeya weyaan camalu sayi jaiima ayuu kuu kaxeeya wadikra alxasana iyo mxuua xusuusta amaba sheegitaanka wanaagsanna taahuduka ila naciimi nicmada alla xaggiisa iyo jannada ayuu kuu kaxeeya weyaan waa hadal cajiib waa noo imaan doontaa mar kale oo mxuu ahaa imaamka raximah llah ramata waasica uu mxuu ahaa farisi saasoo kale noo keeni doono waqiila waxaa la factabir اlrda basmaa'iha wactabir isaaxiba bisaaxibi in kunta haddii aad tahay tabqii mid dalba alcilma cilmiga min ahlihi dadka cilmiga lagu yaqaanay midka dalba haddii aad tahay aw amaba shaahidan mid markhaati fura oo yukhbiru ka warrama can haa'ibin mid maqan ka warrama haddii aad tahay factabir ku cibro qaado oo muxuu ah ka qaada alarda arrada biasmaa'iha magacyaheeda oo arrada meel waxaa la yidhahdaa meelaha qaar waa la ammaanaa meel waa meel angegan meel waa meel qoyan meel waa meel geeda badan meel waa meel saxra wamaa ilaa dalika magacyahaas arurada ay leedahay ku cibro qaada weyaan magacaas iyo madmuunka waa isleeyihiin sidoo kale wactabir waxaad kaga waana qaadataa asaaxiba qofka saaxiibka ahna bisaaxibi qofka la saaxiibka ah qof abadan isku dhimin qof ma inaad ogaato saaxiibkii eega weyaan lidaalika dadka ashraarta in lala saaxiibo qofka sharafta ka qaadaysaa adduun iyo diin waa seejinaysaa fasalkaas saasuu ku dhammaaday faslun hada fasilun fasl weeyaan fii tacdiimi alcilmi cilmiga weynaynta la weyneeya fadliga uu leeyahay ayuu muxuu fasal yahay iyo wa ahlihi cilmigaas dadka xambaarsan iclam waxaad ogaataa aalibcilmiyow biana aaliba alcilmi qofka aaliba cilmiga laa yanaalu cilma cilmiga ma gaaro walaa yantaficu bihi kuma intifaaca ila bitacdiimi alcilmi cilmiga inuu weyneeya iyo waahlihi ahli lcilmi inuu weyneeya mooyane qofka inuu cilmi barta lagama yaaba iyo cilmigii cidda xambaarsanayd lagama yaabo inaad ka liibaana weyaan culimadii waxba lama ahan cilmiga wuu rabaa inuu barta kitaabihii iyo mxuu ah cilmigii waxba lama ahan inuu caalim noqdu rabaa suuragal ma ahan wa tacdiimi اlustaadi qofka macalinka inuu weyneeyo iyo tawqiirihi inuu mxuu ahaa karaameeyo uu sharfo weyaan iyo wاtacdiimu weynaynta qiila waxaa la yidhi maa wasala muusan gaarin man wasala qofkii meel gaaray oo cilmiga meel ka gaaray ilaa biاlxurmati xurmo iyo sharfitaan uu sharfay waxaa weye cilmigii iyo cidda xambaarsaneed wama saqaa muusan dhicin man duul saqata dhacay oo cilmigii ka dhacay oo mxuu cilmidadan ay ku dhacday ilaa bitarki alxurmati xurmadii iyo watacdiim weynaynta weynayn laha cilmigii iyo dadka xambaarsanaa ma oyane weeyaan wa qiila waxaa la yidhi alxurmatu cilmiga iyo cidda xambaarsan oo la xurmeeya ayaa khayrun ka khayr badan mialxurmatu xurmada sideedaba iyo wixii wax weyn loo arko qiimo loo arka ayaa khayrun ka wanaag badan min aacati qofka aaca la imaado weyaan maxaa sabab alaa taraa miyaadan arkaynin ama alaa yara miyuusan qofka arkaynin ana alinsaana ibni aadamka laa yakfuru kuma gaalooba bilmacsiyati macsiya inuu rabbi ku caasiyo ood muxuu ahaa zina ku dhaca amaba muxuu ahaa biraba ku dhaca amaba maa ilaa daalika kuma gaaloobay kow wainamaa in kalamaan yakfuru wuxuu ku kufriyaa bitarki alxurmati xurmad inuu ka tago oo juxuud iyo diidma ayaad la imaada amaba kitaabka qur-aanka tusaalahaan iyo xurmadiisii intuu ka tagay dhulku ku riday so ku gaaloobaya wuu ku gaaloobaya laakiin qur-aanka ma kuma gaaloobayo dembi unbaa ka soo gaari tusaale marka wuxuu kala jeeda marka diintan tacdiimkeeda iyo weynaynteeda waxaa weeyaan waa lagama maarmaan qofka haddii diintan tacdiimkeeda laga waayana inkaar baa ku dhacaysa dalika waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub nacam marka tacdiimkaas iyada oonan la gaaraynin muxuu aha quluwi iyo xaggii in laga bixiyo hadda qolya waad waxaad sheekhooda muxuu ahaa kabihiisa Eh, loo dhaqi amaba lugihii loo dhaqi oo cabi oo maa ilaa daalika baabkaas waa quluwi moogta waad la yaabaysaa imtixaan weeyaan marka qaar baa marka sheekh salaama reban waxay ka soo gurguuranayaan meel aad u fog quluwa amaba waa rukuuc wax ku dhawaayay la imaanayaan naam lama ogola oo waxyaabahaas quluwiga lama ogola laa tutuunii kamaa adrat inasara ibnu maryam nabigaanaba diiday calayhi salatu slam laakiin ixtiraamka iyo qiimayntii qofkan hebel arda bani fulan iyo waa saa i looma qiimaynaya waxaa loo qiimaynaya liannahu waariun linabiy illaahi sala allahu alay waslem cilmigii ilahi subxana wa tacala o nabi maxamed usoo dhiibay ayaad ilaahay muxuu ahay qayb ka mid ah ayaa isaga ku shubay cilmigaas ayaa lagu qiimaynaa lidalika culimmadeenni waxay ahaan jireen dadka culimmada caaya waa naga way kufuri jireen wa kaana lahum xaqun fii dalika ragga iyaga ragga ay ahaayeen yaa markii aad ninka muxuu ahaa sheekha la yara murma oo ama ninkan wuxuu cayna ma ahan eh, eh, sheeka ma ahan ila sheekha isagaa lamidi ah waa ilma adeer amaba waa qaraabo amaba waa isku qabiil laakiin wuxuu cayna maxay yihiin wuxuu cayna ood xurmayn lahay waa cilmigii halkaasay ugu duuli jireen koleyba sixadeeda iyo muxuu aha sixalaanteeda oo baab kale laakiin waa un arrin jiri jirta weyaan ragga qaar marka hadda maanta saasa ku haboon kuwa facebookyada culimada ka caya kuwaasna agaa in laga fura abaalkooda weyaan nacam wainama in kalamaan yakfur wuxuu ku gaala bitarki xurmati xurmada makadegitaankeeda wa min tacdiimi cilmi cilmi weyniintiisa ayay ka mid ahaatay tacdiim mucalimi qofka mucalimkiiso cilmiga dadka bara in la weyneeye weyaan qaala caliyun karama allah wajha iyuu yidhi radi allahu tacala ardah weyaan ana aniga cabdu man qof addoonkii ayaan ahay callamanii ibaray xarfan xaraf ibaray waaxidan ee keliya in shaa hadduu doono baaca muxuu iibsadaa u iibiyaa wain sha hadduu doono actaqa way xuraya wain sha hadduu doono istaraaq addoon buu iga dhigtaa saas ayuu hadalka asaga sayid cali ayaa loo tiiriyaa nisbadiisa iyo sugitaankiisa baab waxbaa ku yara jira laakiin muhimadda waxay tahay qofkii ani hal xaraf i bara waxaa weeyaan kale ayaan u ah weyan saasubaa loola jeeda ee hadda waa liiibina iyo waa liigada iyo baabkeeda meesha ma taalla weyaan waqad unshitu waxaa lii tixay fii dalika arrinka asaga waxaa liigu taxay gabaygaan soo socdo raaytu axaqa alxaqi xaqu lmucallimi ra'aytu axaqa alxaqi xaqa almucallimi wa awjabahu xifdan cala kulli muslimin laqad xaqa an yuhda ilayhi karaamatan litacliimi xarfin waaxidin alfa dirhamin ra'aytu waxaan arkay axaqa alxaqi xaqkan ugu xaqnimo badan xaqa almucalimi qofka mucallinka xaqiisa inuu yahay ayaan arkay weeyaan wa awjabahu kana ugu waajibnimo badan xifdan in la dhowrana calaa kulli muslimin qof la arkaso muslimna maxaa yeelay qofku haddii macallin faatixada bara uusan helin salaasuu ku tukanaya habaka yaabin haddii uusan macallin diinta bara uusan helin suaallo ku caawadaya subxana wa tacaala haba ka yaabin saas weeyaan laqad xaqa waxaa dhab noqotay an yuhdaa in loo hadiyeeyo ilayhi isaga loo hadiyeeya karaamatan karaamayn awgeed looga hadiyeeya litacliimi xarfin waaxidin xaraf hal xaraf baritaan u bari awgeed alfa dirhamin kun shilin oo fidla in loo hadiyeeye ayuu muxuu ahaa mute weliba lagu karaamayo loo qofkii ku bara xarfan xaraf oo mima taxtaaju ilayhi waxaad u baahanta fi diini diinta fa huwa asaga abuuka fi diin aabbaha diinta weyaan diinta ayaa aabba kuguya weyaan wa kaana ustaaduna ustaadkanaga sheekhanaga wuxuu aha asheikh alimaam sadiidu diin ashiraazi yaquulu mid yidhah ayuu ahaa qaala mashaaikhuna culimadanaga waxay yidhahdeen man araada qofkii doona an yakuuna lahu inuu u sugnaada an yakuuna inuu ahaado ibnuhu wiilkiisa caaliman an yakuuna inuu ahaada ibnuhu wiilkiisa caaliman caalim inuu ahaada ood mxuu ahay dhaqaalayo alghuraba'a kuwa ku cusub oo magaalada aan mxuu aad ku aqoonin oo qurabada ah oo meel fuqaha ee fuqahada ee culimmada ah wayukrimahum uu saas ayaa haboon weyaan wiilkaada marta inaad caalim noqdo ood diinta ilaahi subxana wa tacala meel ka gaara culimmada weliba mxuu aha magaalada ku cusub oon tolka iyo tabarta iyo aqoonta dadka ay u lahayn oo meesha mxuu aha ku kuwa ayaga garab u noqo saas ayuu kala joodaa weyaan saasay dhihi jireen ko wayukrimahum wuu karaamaynaya wayucimhum weynaynaya wayuciihim shayan waxbuu siinaya fain lam yakun ibnuhu wiilkiisa haduusan noqonin caaliman caalim yakuun wuxuu ahaana xaafiduhu xaafidkiisa waxaa weyaan canowga isaga awoogu u yahay caaliman caalim buu noqona saasay dhihi jireen weyaan raggaas kasoo naqlinaya maxaa yeelay qofkan waa hariib waa ibnu sabiil waa musaafir cilmiga allah subxana wa tacala u xambaarsan yahay kadibna karaamaynta la karaamayna qofka uu wax tari iyo weynaynta weynayna iyo magaciisaas mxuu ahaa iyo xifdigaas uu xifdina laa shaka ducaa imaani sooma ducaa imaani qofka ilahay buu barya subxana wa tacaala qofka musaafirkana ducadiisa waa mustajaab sida soo aroortay marka waxaan kala jeedaa intaa waxaa dheeri ah maadaama qofkan u karaamayna cilmigan dartiis ilaahay subxaana wa tacala isagana wax ku karaamayna aljazaa min jinsi alcamal kolayba waxay tajrabo ku gaareen weyaan wax hadda adila ay ku soo aroorinayen maaha weyaan waxyaaba badan oo tajaarib lagu gaar ayaa jiro wa min tawqiir اlcilmi cilmiga weynayntiisa ay ka mid noqotay alaa yamshi ardayga inuusan soconin amaamahu sheekhiisa hortiisa inuusan soconin sheekhu inuusan horkicin allahuma haddii waardiye iyo baabka u jiro waa baab kale ama jidkii uxirna dhu bannayna waa baab kale laakiin sheekhii asagoo isla socda inaa sheekhii hor socdo oo asaga qaa'id u noqdo sax ma aha weyaan sidoo kale waxaa ayadna la mid ah inuu waxaa weyaan eh, wa bilaabin alkalaama hadalka cinda waqtiisa ilaa biidnihi sheekhiian hadal dhihin inuu muxuu daldalmo ayaa nasax maaha weeyaan walaa yuktiru alkalaama hadalka usan ku badin cindahu agtiisa ilaa biidnihi inuu u idmo mooyane walaa yasaluhu uusan weydiinin shay-an shayna cinda malaalatihi markuu noogan yahay oo daallan yahay wajigiisa inuu akhristo oo markuu daallan yahay uusan su'aalaha muxuu aha ku badanin amaba ka daayo weyaan wa yuraaci waa inuu ilaaliyo alwaqta waqtigiisa waa inuu ilaaliyo weyaan walaa yaduqa inuusan soo garaacin albaaba wاlxaasilu duduubka anahu aalibka ee ardayga yatlubu wuxuu dalbayaa ridaahu sheekhiis inuu raalli ka noqda ayuu dalbayaa wayajtanib wuxuu iska ilaalinaya sukhtahu wuxuu kaga caroonaa ila hadduu sheekhii uu ardaygiisa jeclaado oo raalli ka noqda waxyaaba badan wuu ducoynaya waxyaaba badan buu muxuu ahaa cilmi badan buu kordhinaya lakiin hadduu carooda bini aadan waa qofki de waa garanaysaan oo ninka sheekha ah waa bini aadan malag maahan waa inuu muxuu ahaa yeelo fii hayri macsiyati اllahi tacala ilahay macsiyadiis waxaan ahayn laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq weyaan walaa طaacata limakhluuqi fii macsiyati اlkhaaliq marka ardayga waa inuu saas imaamka sheekhiisa uu saas waxaa weya uga jaan qaado weyaan wa min tawqiirihi sheekha weynayntiisa ay ka mid ahaatay tawqiiru awlaadihi awlaadiisa inuu weyneeyo iyo waman yatacalaqu bihi cidda asaga la xiriirta heerkiisa iyo mxuuah aqribadiisa iyo wamaa ilaa dalika inuu weynay ood qiimeynay weyaan lidalika waxaa weya nabigeena sal allahu alay ali slm ad garanaysaan yani abara albiri ugu baarinimo badan an yasila arajulu ahla wuddi abiih aabbihiis aabbihiis dadku u jeclaa in dadkii ayagaa u xariiriy ayaa baarinimada tan ugu baarinimo badan waa uu nabigeena cadey sal allah alay slam haddana maxaan soo marnay qofkii xarafku bara waxaa weeyaan waa abun fidiin abun fidiin maadaama halkaas shabahaas uu jiro in dadkii la xiriiri uu qofka karaameeya ood muxuu weynaya ood qiimeeyana ayadna laa shaka waxaa weeyaan baarinimadii sheekha ay ka mid tahay weyaan ayib wa kaana ustaadna sheekhanaga wuxuu ahaa sheekh alislaam burhaan اdiin saaxib alhidaaya yaxkii mid ka warrama ayuu ahaa ana waaxidan mid oo min kibaari a'immati bukhaara magaaladiisi imaam albukhaari magaaladiisii imaamyaalkiiba culimadiisii culimadii halkaas mid ka mid weliba raggii culimadeeda aho weliba mid aad u weyn ahaa ayaa he kaana wuxuu ahaaday yejlisu mid fadhiisa majlisa darsi majlisaanoo kale ayuu fadhiisanaya oo dadka ayuu wax u dhigayaa kow wa kaana wuxuu aad yaquumu mid istaaga fii khilaali darsi markuu wax dhiga axyaanan mararka qaar ayuu istaagaa siu darsigu u wada ayuu intuu kitaabka isku laaba ayuu istaagaya ood muddo soo maqnaanaya wa sa'aluuhu waxay weydiiyeen canhu xaggiisa ayay arrinkaas ay ka weydiiyeen wayaquulu markaasuu leeyahy ina bna ustaadi sheekhayga wiilkiisa ayalcabu la ciyaara maca sibyaani carruurtaas ayuu la ciyaaraya fi sikati jidka ayuu kula ciyaaraya fa idaa ra'aytu goortaan arka aquumu waan istaagaya tacdiiman weynayn aan weynayn liustaadi sheekhayga saasuu dhihi jira weyaan waaa ku yar jira tallaabo yar dheerata ku jirta ogo quluwiyaa ku yar jira xaqiiqatan sax maahan saan isleeyahy koleyb wallahu aclam yacni in u karaameeya waa sax laakiin inaad darsigii oo malaa'igta u fadhiday aad canug yaroo meel ku ciyaara u boodda nacam xoogaa waxbaa ku yar jira yani moogta mararka qaar ixtiraamka hadda rag badan ayaa nabigeena alai sl slam heshiisi dhaafiyeen laa tutrunii kama adratina salam ibna maryam faquluu inamaa ana cabdulahi warasuuluh weyaan marka booskii sheekhii loogu talagalay qofki inuu dhaafiyana sax ma ahan meeshii inuu ka hoos mariyana sax ma ahan weyaan wlqaadi qofka qaadiga alimaam naam maxaa idiin qoran waqaala alqaadi ma idiin qoran mise wlqaadi wlqaadi qaadiga alimaam ee imaamka ah fakhrudiin alrsibandi kaana wuxuu ahday ra'iisa a'immati marw magaalada marwa la yidhahda maa wara'a nahr dhanka halkaad jirtay ayuu muxuu ahaa wuxuu ka ahaa culimada ayuu madax u ahaa wa kaana sulaanu suldaanka iyo madaxa dalkaasna yaxtarimuhu mid ixtiraamay u ahaa haayat alixtiraam ixtiraam meesha ugu dambaysa ayuu ixtiraami jiray oo weynayn jiray weyaan qiimo ayuu agtiis ka joogay wa kaana wuxuu ahaaday markii qulu mid yidhahdo fakhrudiin ayaa dhihiye inamaa in kale ma ahane wajadtu waxaan ku helay fii hada almansib aw hada almansib fii ma idiin qoran fii hada inamaa wajadtu waxaan helay hada almansib saas dhaha mansibkan bixurmati اlustaadi sheekha qiimaynta aan qiimaynaya ayaan ku helay weyaan fainii aniga kuntu waxaana akhdimu ustaadii sheekhayga aan u khidmayn jiray alqaadi alimaam aba yaziid اdabuusi ayaan mxuuah u khidmayn jiray wa kuntu waxaan ahaa akhdimuhu mid u khidmaya wa adbahu طacaamahu cunada ayaan u karin jiray walaa aklu min waxbana kama cuni jirin saasuu ilaahay subxana wa tacala martabadan sare ii gaarsi ayuu dhihi jiray washaykhu alimaam alajal shamsu ala'immati a'immada muxuu ahaa qoraxdooda ahaa alxalwaaniy qad kaana wuxuu ahay kharaja mid ka baxay min bukhaara magaalada bukhaara oo wasakana degay fii bacdi alqura tuulooyinka qaar ayaaman maalma bixaadiatin arin oo ku soo diristay oo waqacat lahu dhacday waxbaa ku dhacay cillad baa ku dhacday marka magaalada intuu ka baxay waqad saaratu talaamiiduhu ardaydiisa dhanna way wada booqdeen markuu sheekhii magaalada weynad ka baxay ood meel tuula ku mxuu ahaa ku mashquulay ama waxun ay qabsadeen ama xanuun noqdo ama kale ku dhacdee ardaydii o dhan way booqdeen hayra sheekhi alimaam alqaadi abibakr azarnaji abubakr azarnaji intaan ka ahayn kulligood ardaydu way wada booqdeen fa qaala lahu wuxuu ku yidhi xiina laqayahu markuu la kulmay sheekhii ayaa wuxuu ku yiri limaada lam tazurnii maxaad ii soo booqan weydi ardaydoo dhan waa isoo booqdeene maxaad ii soo booqan weydi faqala wuxu uhi kuntu waxaan ahay mashquulan mid ku mashquulsan bikhidmati alwaalida hooyo khidmadeedan ku mashquulsana xaqaanu leey tabcan oo hooyo wax ka horey miyaa jira waa maya qaala wuxuu yihi turzaqu lcumr in sha allahu cumri dheer ayaa lagu irsaaqa cumri dheera lagu siini walaa turzaqu rawnaqa addarsi inaad muxuu ahaa wax dhigitaan cilmigaadana macaan iyo waxaa weeyaan dhaldhalaal iyo birbiriq ma yeelanaya saasuu adig ku yidhi hadal noocaas weyaan hadal noocaas ayuu ku yidhi inuu ku xanaaqa laga yaaba wa kaana kadalika siduu yidhi ayaa dhacday ayuu leeyay marka fa inahu isaga kaana wuxuu ahaaday yaskunu mid dega fii akar awqaatihi zamanadiis inteeda badan fi lqura tuulooyinki qaadigii saas ahaa eh, eh, zarnaji wuxuu ahaa tuulooyinka ayuu degi jiray walam yantadim lahu uma taxmin addarsa inuu dadkii wax baro oo cilmi laga qaato uma taxmin weyaan faman taada faman ta'adaa qofkuu dhibsado minhu isaga ustaaduhu macalinkiisa yuxramu barakat alcilmi cilmiga barakadiisa ayaa laga hoojiyaa weyaan walaa yantaficu bihi kuma intifaac cilmigaas ilaa qaliilan in badan ma ooyane ina almucalima wاطabiiba kilaahuma laa yansaxani ida huma lam yukrama fasbir lidaa'ika in jafawta طabiibaha waqnac bijahlika in jafawta mucalima ina almucalima qofka mucalimka ah iyo wاطabiiba qofka dhakhtarka ah kilaahumaa labadaba laa yansaxani qofka uma hagarbaxaan idahuma ayaga lam yukrama haddii aan la karaamaynin qofku ma hagarbaxayaan weyaan haddii dhakhtarkaa usoo gasho oo tiri warya saasaa lii hayaa idhaktari iina dhaqso ka war ma soconaysa sheekhina sheekh ii dhaqso ii dhaqso wadaadka laga sheekayn jiro muxuu ahaa mid geel lahaa waxay ka sheekeeyaan geelu leeyahay marka wuxuu yidhi sheekhow waxaad yeelaysaa wiilkan intuu wiil yar xanuunsan usoo qaada wuxuu yidhi wiilkan waxaad yeelaysaa boqol iyo toban iyo afar yaasiin iigu akhri qur-aankiio kaamil ah, cadadiis igu ahriyey intuusan geela dareerin geel intaan ooda laga qaadin igu ahri weyaan waa bacdalfajri geela gooba laga qaada mataqaanaa geela hadduu daaha miiqaa saaca laga qaada hal saac ma la gaarsiiya inta badan hal sac hadii la gaarsiiy geelaas waa meeshuu ku bariistay ama uu ku muxuu jabay weyaan marka intaas wuxuu rabaa boqol iyo afar iyo toban iyo asan in laga dul ahriy mogta wixii ma fahamsana qiimihiisa iyo meesha aad joogto kadibna wuxuu yidhi masaasa asna wuxuu ahaa sheekh daki ah wuxuu yidhi waxaad yeeli inta aan ka dhammayna adiga waxaad yeelaysaa wiilkana saa u hay geelan ha la celiyo wiilka saa u hay labada gacmood dhulkaa dhigin bagaxa saarin saa u hay marka kor u hay saa intaan ka dhamaynaa boqol iyo afartan yaasiin waa ma fahamsana mogta yaasiinka maba yaqaanaba inuu iyada muxuu ahay sudan sudan in lagu gaarsiina mxuaha sadn amsdan faaqshayna faanabsun yaasin ulwalakim ragga qaar oo khatar tahay iyo qaar waxay iran yan yan yan yan yan ma taqaanaan ya ya yaadi waa yaasiin nuunkana xagee weyaan ya turjacuuna bas yan yan yan yan yan yan yan intaha inaad baabkaasi waa baab kale amaba soddon soddon qofku u gaarsiiy sida caadadeenahayd marka waxaan kala jeedaa marka wadaadkii markuu wadaadkii caadi u iskaga bilowday marka yaasiinkiisii tadaburkiisii iskaga bilowday markuu bartamaha mala ama sheekh sooma dhamaan boqol iyo soon lama ti kii koobaad jooga kii koobaad <laughs> gacmihiru ka daalay geelna waa taqaanaa dee muxuu ahaa sarsarkii oodihii ayuu muxuu ahaa bara moogta uu maraya marka waxaan kala jeedaa mararka qaar waxaa weyaan saas in la yeela ay qofka cilmiga macnihiis aan aqoonin ina almucalima qofka mucalimka watabiiba mxua ah dhakhtarka kiilaahuma labadaba laa yansaxaani qofka uma naseexayaan oo waxawy uma hagarbaxan idaa humaa iyaga haddii aanan lam yakruma la karaamaynin fabir u lidaaika xanuunkaada u in jafowta abiibaha xanuunkaada qofka kaa daweyn laha hadii aad mxuu ahaa goyso ood ku mxuu ahaa adkaato xanuunkaada u adkaysa marka aday ku taala cid ku dawaysa waqnac ku qanac bijahlika jaahilnimadana ku qanaco jaahilnimada iskaga adkayso in jafawta mucaliman mucalim haddii aad goyso ood mucalimka saas weeyaan marka mucalimka in waxaa weyaan qofka uu aad iyo aad u karaameeyo ood kawarhayo waa laga maarmaan waxukiya waxaa laga sheega waxukiya waxaa laga soo wariyey oo laga sheegay ana alkhaliifata haaruuna arashiid raximahu llah khaliifkaas oo runtii aad iyo aad raggii dowla alcabaasiya ragooda khyaarta ah ka mid ahaa rag ka aha bacaa wuxuu u diray ibnahu wiilkiisa ayaa wuxuu u diray ila aasmaci asmaci ninka aad taqaaneen waxaa sawtu safiya bulbuli hayaja qalbi thamili ninkii eh, qasiidadaas aad taqaanaan oo imtixaanka ahayd eh, loo tiiriya oo macruufka ah luqawiga ahaa ayaa wiilkiisa u diray si uu mxuu ahaa wax u bara liyucalimahu lcilma cilmiga inuu bara iyo waladab adabka baro fara'ahu wuxuu arkay marka yowman maalin oo haruun rashiid arkay yatawada isagoo weyse qaadani oo yaksiru dhaqa rijlahu lugtiisa wabnu lkhaliifati khaliifadii oo haruun haruun rashiid wiilkiisana yasubu almaa biyaha uu ku shubaa calaa rijlihi lugti ugu shubi wa oo macalinkii ugu shubaa biyihii lugtii ayuu dhaqanayaa facataba alkhaliifatu khaliifat lmuslimiin wuxuu dhalaceeyey ood eedeeyey alasmaci ayuu eedeeyey fii dalika arrinka isaga ah fa qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahne bacadtuhu ilayka wiilka waan kugu soo diray litucalimahu inaad waxbarta oo watuadibahu aada edbiso falimaada lam tamuru maxaad u fari weyday bian yasuba almaa biyaha inuu ku shuba biaxdaa yadayhi labadiisa mxuua gacmood mid ka mid a inuu biyaha ku shuba maxaad u fari weyday oo wayaqsila u dhaqa bilukhraa gacanta kalena rijlaka lugtaada u dhaqa maxaad u fari weyday weyaan yani khaliifat lmuslimiin wiilkiisa ayaa wuxuu rabaa ninku wax ka baranaya inuu karaameeyo ood marka saas ayuu cilmiga raggaas hore agtooda ka joogayqiimaa kala weyaan wa min tacdiim alcilmi cilmiga weyniintiis ayuu ka mid ahaaday tacdiimu lkitaabi kitaabka oo la weyneeye fa yanbaqii waxaa haboon liaalib alcilmi qofka aalib cilmiga an laa yaahuda alkitaaba kitaabka inuusan qaadanin ilaa biahaaratin isagoo nadiif oo aahira mooyane qur-aanka xag iska barig lakiin xataa kutubuhi cilmiga qofka isagoo aahira inuu qaata ayaa haboon weyaan waajib waa maaha macnaheeda waa haboonta waxaa laga sheegay can sheikh imaam shams aimati alxalwaani anahu qaala inuu yidhi inamaa in kale maahane niltu hada alcilma cilmiga waxaan ku gaaray bitacdiim weynayn aan cilmiga weynay fa innii aniga ma akhadtu lkaaqida kitaabka kitaabaha shayga lagu qaado iyo muxuu ahaa xaafidkiisa ilaa biahaarati ahaara mooyn wax kale kuma aanan qaadin wa ama shaykha alimaam shams laimati asaraksi kaana wuxuu ahday mabtuunan caloosha ayaa muxuua laga qabtay oo uu mid waxa weyaan eh, fii leylati habeen mid mxuu ahaa muraajaca iyo eh, cashirka inuu ku noqsado samayna ayuu ahaa fatawadaa wuxuu weyse qaatay fii tilka leylati habeenka isaga sabca maratan toban iyo todoba jeer ayuu mxu liannahu isaga kaana wuxuu ahaaday laa yukariru midaanan mxuu aha ku celinaynin oon ku noqsanaynin ilaa biahaaratin inuu ahaaro qabo mooyane hada kanaytu liana alcilma hada liana alcilma cilmiga nuurun waa nuur weyaan walwudu'u weysadana nuurun waa nuur fayazaadu nuura alcilmi nuurka eh, mxuu ahaa fayasdaadu waxaa kordhaya nuur lcilmi cilmiga nuurkiisa bihi bilwuduui weysada ayuu ka kordhaya ayuu leeyahay imaamka raximah ullah wa min altacdiimi weynaynta alwaajibi ee waajibka anlaa yamuda arajulu anlaa yamudda waa inuusan taagin alrijla lugaha ila alkitaabi kitaabka uu mxuu inuusan lugaha u taagin weeyaan wayadaca uu dul saara kutuba tafsiiri kutubaha tafsiirka fowqa saa'ir kutubi muxuuah uu kormariyo kitaabaha kale uu ka hoosmariyo weyaan haahay tacdiiman weyneyn uu weyneynay qur-aanka alle iyo tafsiirkiisa walaa yadac uusan saarin cala kitaabi kitaabkan shayan aakhara kitaabkan waa inuusan ala dushka saarin oo kitaabkaan la hoosmarinin wa kaana wuxuu aday ustaaduna sheekhanaga sheekh alislaam burhaan addiin yaxkii mid sheega can shaykhin sheekh oo min mashaayikh ka mid ah ana faqiihan nin caalima oo weliba fiqiga ku takhasusay kaana wuxuu ahday wadaca mid saaray almixbarata khadda ama alkitaaba kitaabka ay dul saaray weyaan weelka ay mxua hadka ku jirta ay dul saaray fa qaala lahu wuxuu ku yidhi bilfarisiyati bar waatante farisiyadii barniyaabi barniyaabi sax ma ahan amaba ha yeelin weeyaan ma haboona oo kale wa kaana ustaadina ustaadkanaga sheekhanaga wuxuu aha alqaadi alajal fakhr islaam almacruuf biqaadi khan yaquulu mid yihahda in lam yurid hadduusan ula jeedin bidalika arrinka isaga ilistikfaafa kitaabkii inuu fududaysto iyo cilmigii mxua ku jiray falaa wlwlaa laakiin sida haboon an yaxtariza canhu arrinkaas inuu iska ilaaliyo weyaan wa min atacdiimi weynaynta la weynaa iyuu ka mid noqda an yujawida inuu wanaajiyo kitaabat kitaabi markaad qoraalka kitaabka aad samaynayso inaad qurxiso walaa yuqarmid waa inuusan khadka yaryaraynin ama qalqaloocinin wayatruka alxaashiyata meeshaan saro xaashiyada ahna uu ka taga iyadoon qornayn allatii taasoo yuqarmitu fiiha uu marki dambe waxa weeyaan waxyaaba yaryar ku qorta ilaa cinda daruurati markay daruuro arin culus timaado waa gooniye laakiin meelo babannaan oo waxyaabaha qaaroo sharxaad ku qorto qofku waa inuu banaysto weyaan uusan kitaab iska buuxinin wara'a abuu xaniifata abuu xaniifa wuxuu arkay kaatiban wax qorayu qarmitu ah, fi lkitaabati qoraalka farti isku dardara amaba yaryarayna ayuu arkay faqaala lahu wuxuu yidhi laa tuqarmid khataka qoraalkaada ha yaryaraynin oo ha isku dardarin liannaka adiga in cishta haddii aad noolaata tandam waad shallayni wain tamut wain mutta haddii aad dhimatana tushtam waa lagu cayni yani wuxuu la jeeda idaa shikta haddii aad muxuu ahaa aad gabowda aw adacufa uu tabardarnaada basaruka araggaaga nadimta waad ka shalayna calaa dalika alficil maxaa yeele okyaalahan iyo adduunkan ma jirin hadhowtay wix ma aqrin kartid suuragalna kuuma ahan weeyaan waxukiya waxaa laga sheegay can majdidiin asar xaki raximah llahu tacaala raggaanoo dhan waa cajam hal nin oo carab inaad ku aragto waa naadir weya annahu qaala wuxuu yidhi maa qarmatnaa wixii aan yaryaraynay ama aan fartis ku dardarnay nadimna waan ka shalaynay waman takhabna wixii aan ka doordoorno cilmiga kitaabihii aan cilmiga qaar ka soo qadqaadanay oonan dhammaan wada qorinna nadimna waan ka shalaynay wamaa lam nuqaabil wixii aanan muxuu ahaa aanan lala eegin kitaab kale oo kitaabkii aan qoranay kitaabihii kaleo laga soo naqliy aanan mxuu ahaa la barbar dhigin oonan lala mxuu ahay sixinna nadimna waan ka shalayna weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahda taqtiicu kitaaba kitaabka markii e, qoraalka markii la kala jarjara iyo waraqaha marki lakala jarjari murabacan afargees sida hadda annaga kueen ay yihiin saas ina ahaado ayaa haboon weyaan fainahu maxaa yeelay taqtiicu abi xaniifata raximah allahu tacala abu xaniifa ayaa saa yeeli jiray afargees ka dhigi jiray wa huwa isaga aysaru fudayd badan ila arafci iwadwadci markii la qaada markii la dhiga muaalacati iyo marka la aalacanaba taas ay afodood weyaan waymbaii waxaa haboon allaa yakuuna inuusan ahadin fi kitaabi kitaabka shayun shay oo min xumrati kitaabka inaanan casaan iyo guduud muxuu ahaa aanan lagu qorin ayaa haboon qoraalka weyaan kitaabka bimacnaa kitaaba weyaan fa inaha iyada saniicu lfalaasifati dadka faylasuufiyada oo falsafada lagu yaqaana dhaqankooda weyaan laa saniica salafi salaf saalix dhaqanka lagu yaqaana ma ahayn arrintayda weyaan wa min mashaayikhina culamadanaga waxaa ka mid man kariha qof eh, cid nacday isticmaal almurakab alaxmar hadka muxuu ahaa casaanka in wax lagu qoro kuwa nacay oo badan ayaa jira ayuu leeyahay raximahullah wa min tacdiimi cilmi cilmiga weynayntiisa ayuu ka mid ahaaday tacdiimu ardayda ee xirta kula jirta oo saaxiibada inaad weynayso waman yatacalamu minhu ciduu ka barna weyaan iyo watamaluqa qofki inuu mxuu aha isu jejebiyo cafwan watamaluqu isjejebinta iyo qofki inuu ismacno tirana ama uu meelo hoos isu dhigana madmuumun waa arrin mxuu ahaa caayay oon ficneen ila fi alab اcilmi cilmi markaa dalbaysa mooyane fainahu isaga yembaqii waxaa haboon an yatamalaqa inuu qofka isu jejabiyo ood isu dabciyo liustaadii sheekhiisa wa shurakaaihi ragga mxuu ahaa saaxibadii ah liyastafiida minhum dantaas kale maxay tahay inuu ka faa'idaysto waymbaii waxaa haboon liaalib cilmi qofka aalibcilmiga an yastamica alcilma cilmiga inuu dhegaysto wlxikmata xikmada bitacdiimi weynayn wlxurmati xurma inuu ka dhegaysto wax weyn ayna noqdaan qaala rasul lah sal slm wax weyna noqoto qaala abu xaniifata wax weyn ayna noqoto weyaan waidaa samca hadduu maqla masalatan masalo waaxidatan wa kalimatan waaxidatan kalimad alfa maratin kun jeer wain samc haba maqla masalatan waaxidatan hal masala wa kalimatan waaxidatan alfa maratin kalima haddii ay kun jeer lagugu soo celiyo xadiidka inama alacmaalu biniyaat marka aad bilaabaysay aad maqashay khudbadii shalayaa lagu keene tii usbuucdamaa lagu keeni darsigaa lagu keeni kitaabaa lagu keeni waa inay kula weynaat weliga waan maqli waan maqli kaama soconays qiila waxaa la yidhi man lam yakun tacdiimi qofkuusan aan ahaanin man lam yakun qofkuusan ahaanin tacdiima weynayntiisa ow cilmiguu weyneeya bacda alfa maratin kun jeer kadib ka tacdiimi weynayntiisaoo kale fii awali maratin markii ugu horraysay falaysa biahlilcilmi ahlucilmi qofkaas ma ahan weyaan marka kelimadii cilmiga aad maqasho kun jeer iyo tan hadda aad maqlaysa iskugu kaamid ah inay noqdaan weyaan hadduuba cilmi eh, kitaab iyo cilmi sunna iyo cilmi muxuu ahaa intuu adeegta u yahay wayanbaqii waxaa haboon liaalib ilcilmi ardayga an laa yakhtaara inuusan dooranin nawca cilmi nafsihi nawca cilmin cilmin noociis binafsi naftiisa cilmiga aad adig bilaabaysa adig inaadan dooranin bal yufawidu wuxuu bandhigayaa amrahu arrinkiisa ila alustaadi sheekha ayuu bandhigayaa cilmiga inuu dooro weyaan fa ina alustaada ninka sheekha qad xasala lahu waxaa uu xasilay u helay u haystaa u yaqaanaa atajaariba tajribooyin iyo khibrad dheer fii dalika arrinka isaga wa carafa wuxuu gartay maa yanbaqii waxa u haboon likulli axadin qof kasta wuxuu haboon ayuu oo asaga mxuu ahaa suuragal u ah ayuu garanaya weyaan wa kaana sheikh wuxuu alimaam ajl alustaad sheikh islam burhan اxaq wdiin raximah اllah yaquulu mid yira ayuu ahaa kaana alabat cilmi alabat cilmigu waxay ahaayeen fi zamani alawali zamanka fi zamani alawal zamanka hore yufawiduuna kuwa u bandhiga umuurahum arrimahooda fi tacalumi waxbarashada ilaa ustaadihim shaykhooda weyaan wa kaana waxaayaan yasiluuna kuwa gaara walaana hadda yahtaaruuna ayaga ayaa doorana bianfusihim zamankiisii weeyaan yahtaaruuna waxay dooranayaan bianfusihim naftooda ay dooranayaan laa yaxsilu laa maxaa idiin qoran falaa yuxasilu ma gaaraayo maqsuudahum maqsuudahum maqsuudkooda min alcilmi walfiqi fiqiga weeyaan wa kaana wuxuu ad yaxki mid sheeg ayuu ahaa ana muxamed ibn ismaaciil bukhaari raximah allahu raxmatan waasica kaana wuxuu ahday badaa mid bilaabay bikitaabi asalaati kitaab asalaat oo fiqiga ah calaa muxamed ibn xasan ayuu ku bilaabay shaybani ayuu kala jeedaa faqaala wuxuu ku yidhi idhabtak watacalam bara cilma alxadiidi bara lima ra'aa wuxuu arkay awgii ana dalika arrinka asaga alcilmi alyaqu inuu u qalma biabcihi abiicadiisa nacam faalaba acilmi cilmiga ayuu dalbay fasaara wuxuu aday fiihi cilmigaas xadiidka muqadaman mid lagaga hormariya cala jamiici a'immati alxadiidi laakiin maxamed bin xasan shaybani bukhari mis soo gaareen waa maya waa macnaheeda macnaheeda w marka riwaayadan baabkeeda iskuma aadano wayenbaqii waxaabun liaalib alcilmi aalibcilmigu waxaa haboon alaa yajlis inuusan fariisanin qariiban min ustaadi sheekha agtiis inuusan fariisanin cinda sabqi marka cashirka la qaadana bikayri daruuratin haddii daruuro ciriiri aynay jirin bal yembaqii waxaa banan yakuuna inuu ahda baynahu sheekha iyo baynahu ardayga iyo wa bayna ustaadi sheekha qadra alqawsi qaanse qadarkeed qaansada taqriiban intaasoo kale waa taqriiban miiskan oo kale waa inaad qofku u jirsado sheekhiisa weyaan uusan muxuu ahaa jilbah jilbah u saarin amaba dhinac dhinac u saarin kow arrinka asaga weynaynta ayaa ku haboon waynbaqii uxaabun liaalib اlcilmi an yaxtariza inuu iska ilaaliyo can akhlaaqi damiimati dhaqanada xunxun fa inaha iyada kilaabun macnawiyatun waa eeyaala oo weliba macnawi ah oonan muuqanin abci xumida waxaa weeyaan waa kalbi oo macnawi ah ayuu kala jeedaa weyaan abciga wax fiican maahan xun wqad qaala rasul wu yh sl slm laa tadkhulu almalaa'ikatu malaa'igta ma gasha beytan guri fiihi suuratun sawar uu ku jiro aw kalbun ama wainamaa in kale ma ahane yatacalamu linsaanu insaankan qofku wuxuu ku bartaa biwaasitati malaki malaga ayaa xiriiriy u ah yani hadda marka cilmiga la barana malaaigta ayaa taxufu lmalaaika jaanibtaas in lala aada laga yaaba hadallada qaar oo imaamku sheega tajawusa qaar ku jira qaarkood waxaa weeyaan aad adilo uguma qotamaan marka wixii aanba muxuu ahaa aan aad usii daliilka usan cadayn iskaga soconayna weyaan wixii wanaaga badan oo wixi aan soomayn oo qiimaha badnayn waa tucraf waxaa lagu gartaa fi kitab alakhlaq kitab alakhlaaqi aan soo sheegnay kutubaha akhlaaqda ayaa lagu gartaa weyaan waa kitaabuna hada kitaabkanagan oo tacliim mutacallimka la yaxtamilu ma xambaari karo oo suuragal maahan bayaanaha inuu caddeeyo khusuusan qofka weliba gooni ahaa inuu iska ilaaliyo can itakaburi kibirka inuu iska ilaaliyo weyaan qiila waxaa la yidhi alcilmu cilmiga la barto xarbun duulaan iyo col ayuu leeyahay lilfata wiilka dhallinyarada almutacaali ee issaro qofka asaga cilmiga wuxuu u yahay digaal oo cadow buu yahay weyaan cilmi asaga isma qaadanayaan laba qof oo cadow isu ah misraacayaan wax misla qabsanayaan wax meel ma gaarayaan waa maya weyaan marka cilmiga jidkaas wuu qaadaya qofka mutakabirka ahna oo dhallinyarada ahna wuxuu qaadaya jid kale weyaan ka sayli daadka oo kale biyaha daadka oo shuma xarbun sidii ay duulaan ugu yihiin ay col ula yihiin lilmakaani caali meel sara meel sara in daadkan socdo hadda meelaha biyaha markii roob ku yimaada socdo inuu muxuu asiga iska qaybti karo furo suuragal ah, waa maya ma aaday meelahaas mxu hoobadka meelahaas kushuma iyo waadiyaalka iyo webiyada iyo badaha ayuu kushumayaa marka cilmiga inuu mxuu saa isu qaado cilmigan uu xaggaada soo aada ha ayuu kala joodaa imaamka hadalka soo naqliyey calayhim raxmatullahi jamiican waqiila waxaa la yidhi marka insha allahu tacala intaan ayaan kusoo koobaynaa hadduu alla qadar habeen dambe ayaan baabka isku aadin doonaa biidn caz hada wallahu aclam wsal allah wslam abdi rasul mustafa